بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب صوم التطوع صومكي سنة أيو باب يهي mualifku halkan wuxuu ku sheegayaa soonkii sunnada ahaa wuxuuna ku xusi doonaa halkan saddex arrimood arrinka koobaad maalmaha ay sunnaha tahay in la soomo alayaam alatii yustaxabu sowmaha maalmaha ay sunnaha tahay in la soomo ama soonka sunnadaa guud ahaan arrinka labaadina waxaa weeye alayaam alatii yukrahu sowmuhaa maalmaha ay karaaho tahay in la soomo maalmaha ay karaaho tahay in la soomo arrinka saddexaadina waxaa weeye qofkii soon sunno ah gudagala ama soon qalla ah ma u bannaan tahay inuu soonkaa jaro soonka sunnada ah ama soonka guud ahaanba cibaadaadka u fadli badan buu ka mid yahay maxaa yeel nabig alay slat slam wuxuu ihi man saama yowma fii sabiili اllah baacad allahu tacaala wajhahu can الnaari sabciina khariifan qofkii maalin ilaahay dartii u sooma ilahay wuxuu ka fogeeyaa wejigiisa naarta toddobaatan gu xadiid kale nabig wuxuu ku yihi calayhi الsalaaةu wasalam xadiisulqudsigii kullu camal bni aadama lah ila sawm fainahu lii wa ana ajzi bih camalka bani aadamka o dhan asaga iskale markii laga reebo soonka anigaana addoonkayga ka abaalinaya wuxuu yihi mualifku yusanu waxaa la sunneeyaa sowm اlاثnayni maalinta isniinta ah soonkeeda wاlkhamiisi khamiistii in la soomo ayaa la sunneeyaa wacarafata carafa in la soomaa la sunneeyaa wa caashuuraa'a caashuuro in la soomaa la sunneeyaa wa taasuucaa'a iyo sagaalka bisha muxaram in la soomo wa ayaami ilbiid iyo maalmihii dayxu u ee caddada ahayd in la soomo ayaa la sunneeyaa soonkii sunnadu halka ku sheegaya wuxuu yidhi isniintii khamiistii la soomaa sunno ah maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam isniinta iyo khamiistaba wuu ku dadaali jiray soonkoodan wuxuu dhihi jiray waa laba maalmood oo acmaasha la bandhigo ilaahay loo bandhigo marka waxaan jeclahay camalkayga ilaahay loo bandhigo aniga oo sooma marka labadaa maalmood in la soomo waa sunno isniintu waxay la sii dheer tahay waa maalintii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu dhashay waa maalintii la soo saaray nabiga calayhi الsalatu wasalaam waa maalintuu geeriyooday walidaalika in la soomo iyaduna way ka sii mudanta waxaa kaloo sunno ah in la soomo carafo waa sagaalaadka bisha dilxija waxayna sunno u tahay qofka aan xaajiga ahayn waxaana daliilu ah xadiidkii muslimu wariyey صiyaamu yowmi carafata axtasibu calى اllahi annahu yukafiru الsanaة alatii qablahu wالsanaة alatii bacdahu maalinta carafo soonkeeda ilaahay waxaan kaga ajir dalbayaa inuu ku dhaafo dunuubtii sanadkii tegey iyo dunuubta sanadka soo socda waayahay haddaba maalintaas soonkeedu fadliga weyn ayuu leeyahay maalinta carafa waxaa kaloo sunno ah in la soomo caashuraa intayna taa sheegin soonka carafo wuxuu sunno u yahay qofka aan xaajiga ahayn ee carafo aan ku sugnayn laakiin xaajiga carafo ku sugan asaga sunno oo ma aha inuu soomo maalintaas bal ee waxaa sunno ah inuu afuro xataa hadduu qof qawi ah yahay oo taxamuli kara soonka maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam fii xajat اlwadaac maalintii carafo muuna soomin asxaabtuna way isweydiiyeen ma soomaya mise ma soomano dabeetana waxaa loo keenay caano caanihii buu cabbay nabigu calayhi salaatu wasalaam casarkii markay ahayd halkaa waxaa laga ogaaday nabigu alayh slat slam inuusan soomanayn bal e waa khilaafu lwlaa in la soomo qofka xaajiga inuu maalinta carafo soomo xikmada ku jirtana waxaa la rabaa in uu u xoogaysto ducadii intuu soomo waxaa laga yaaba inuu daciifo oo xamili kari waayo duca fara badan qofka musaafirka iyo qofka xanuunsanna sunno oo ma aha inay soomaan maalintaa caraf waaya bale waxaa loo sunneeyaa inay iska afuraan caashuuraa waa caashiru muxaram tobnaadka bisha zako maalinta tobnaad iyo taasuca oo maalinta sagaalaad ah labadaba waa sunno in la soomo nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam markuu ka hadlayay cashuuraa axtasibu calى اllahi tacaala an yukafira الsanaة alatii qablahu ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaan kaga ajir dalbayaa inuu ku dhaafo maalintaas soonkeeda dunuubtii sanadkii ka horeeyey waagii hore fii awal اislaam soonkeedu waajib buu ahaa cashuuraa dabeetana markii la jideeyey soomu ramadaan ayaa wujuubkii la nasakhay oo laga dhigay mustaxab walidalik buu nebigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam faman shaءa falyasum waman shaءa falyuftir qofkii doona maalinta cashuraa ha soomo maalinta qofkii doonana ha afuro taasuuca waa maalinta ka horeysa cashuuraa ee sagaalaad ayadna waa sunno in la soomo maxaa yeel nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam sida saxiix muslim ku sugan lain baqiitu ilىa qaabilin laasuumanna taasica haddii ilaahay nafta ii daayo sanadka soo socda waxaan soomi doonaa maalinta sagaalaad oon ku dari doonaa cashuuraa dabeetana nebiga calayhi الsalaatu wasalaam geeridii ay haleeshay oo muusan gaadhin sanadkii xikmada loo jidayey maalinta sagaalaad soonkeedana waxaa weeye mukhaalafatan lilyahuud yahuudda in lagu khilaafo maxaa yeele waxay soomaan maalinta cashuura oo qura waxayna u soomaan shukran lilaahi tacaala ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaya maadaama ilaahay uu badbaadiyey nebi muuse iyo reer bani oo ka badbaadiyey fircoon iyo ciidamadiisa maalinta ayada ah marka cashuura iyo taasuca labadaba in la soomo way fiican tahay waxaa kale oo la soomi karaa cashuura iyo xaadi cashar cashuura iyo maalinta ka dambaysa ama maalin ha ka horeyso ama maalin ha ka dambayso labadaba waa la samayn karaa xikmadu waxaa weya in yahuudi lagu khilaafo waxaa ka sii fadli badan in saddex cisho la soomo taasuca cashuura iyo maalinta cashuura ka dambaysa saddexda in la soomo ayaa ugu fadli badan sidaa qofku wuxuu ku helayaa inuu bishii ka soomay saddex cisho waxaa kale oo sunnaha in la soomo ayaami albiid maalmihii cadcadaa ee dayixu iftiinka badan u lahaa waa saddexiyo tobnaadka afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka maxaa yeelay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sunneeyey maalmaha soonkooda wuxuu yihi hala soomo haddaba laba sunaa meesha ku jirta bil kasta in saddex cisho laga soomo waa sunno in maalmaha saddexda ah ay ahaadaan ayaam اlbiid ثaali cashar raabic iyo khamis waa sunno kale waa laba sunno haddaba qofkii hadduu saa laba sunno ayaa u xasilaysa wuxuu yihi wasittatin lix in la soomo ayaa la sunneeyaa min shawaal shawaal ka wa tataabucuhaa israacraaceedu lixdaa maalmood inay israacraacaan ayaa afdalu fadli badan waxaa kale oo sunna in la soomo lix maalmood oo ka mid ah bisha shawaal ee ka dambaysa ramadaan nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man saama ramadaan uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahr qofkii ramadaan soomaa dabeetana raaciya lix cisho oo shawaal ka mid ah Eh, taasi waxay la mid noqonaysaa sida asagoo sanadkoo idil soomay maxaa yeele xasanadu waxay la mid tahay bicashri amhaaliha toban laab ayay noqonaysaa marka bishii ramadaan waxay noqonaysaa toban bilood lixdaa cashana waxay noqonayaan laba bilood saasuu sanadkii marka ugu dhammaystirmaya qofkii haddaba wuu xidhiidhin karaa wuuna kala goyn karaa oo wuxuu samayn karaa inuu isku xidhiidhiyo lixdaa casho iyo inuu kala gogooyo laakiin tataabuceeda inuu isku xidhiidhiyo ayaa afdal ah oo weliba caqiba alciid maalinta ciidda ka dambaysa uu bilaabo sidaasaa sunno ah sidoo cibaadadii markaa ugu degdego markaana uu ka nabadgalo dibdhiga maxaa yeele waxaa la dhahaa litakhiiri aafaat dibdhigu had iyo jeer wuxuu leeyahay aafooyin qofkii waxa laga yaaba inuu xanuunsado waxa laga yaaba inuu safro waxa laga yaaba inuu mashquulo waxa laga yaaba inuu iloobo wax kastaa ku imaan kara sidaa darteed inuu degdego ayaa fiican waayahay qofka haddii bisha shawaal uu soomo qallo ama nadar lixdii cishe shawaal hadduu ka soomo qallo ama nadar sunnadii ma u xasilaysaa mise oma xasilayso horta sunnadii wa u xasilaysaa laakiin hawaabka xadiidka lagu sheegay waxa weeye uma xasilayo hawaabka xadiidka lagu sheegay uma xasilayo maxaa nabig wuxu uhi alayh sla slam saama ramadaan uma atbacahu sittan min shawaal qofkii ramadaan sooma dabeetana lix cishoo shawaala raacsiya waa yahay wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala yusanu waxaa la suneeya sooma اثnain ithniinta in la soomo wاlkhamiis iyo khamiistii wacarafata iyo carafo wacashuuraaa iyo caashuuro wataasuucaaa iyo sagaalaadka muxaram ayaami اlbiid iyo maalmihii cadcadaa wa sittatin min shawaal iyo lix cishoo bisha shawaal ka mid ah wa tataabucuhaa lixda cesho inay israacraacaan oo xidhiidhaan ayaa afdalu ka fadli ka wanaagsan in la kala geeyo wayukrahu waxaa la kahdaa ifraaduljumcati jumcadii in lagu keli soom wa ifraadu sabti sabtidii in lagu keli soom wa sawmudahri sanadka oo la soomo hayrilciidi maalinta ciidda aysan ku jirin watashriiqi iyo maalmihii hilbawaradka ama ayaamu tashriiqi makruuhun weeye mid liman qof buu makruuh u yahay khaafa ka cabsaday bihii soonkaa sanadka uu soomayay dararan dhib oga cabsaday aw amase fawta xaqin xaq e, tegitaankii ka cabsaday wa mustaxabun waana loo sunneeyaa likayrihi qofkaas qof aan ahayn oon wax dhiba aan ka cabsanin ama xaq inuu ka tago aan ka cabsanin halkan wuxuu ku xuseeyaa maalmahay karaahada tahay in la soomo wuxuu idhi jimcadii in lagu keliyeelo soon waa makruuh maxaa yidhi nabiga calayhi الsalatu wasalaam wuxuu yihi laa yasum axadukum aljumcata ila an yasuuma yowma qablahu aw yowma bacdah mutafaqu calayh macnaha axadkiina yuusan soomin maalinta jumcaha ilaa inuu maalin ka horaysa soomo mooyaane ama maalin ka dambaysa xikmada ku jirta waxay dhaheen culummadu waxaa weeye jumcuhu waa maalin ciid ah oo waa ciid اusbuuc waxayna leedahay wadaa'if iyo cibaadaat marka qofkii waxaa la rabaa inuu cibaadaadka u xoogaysto midda kale waxaa la diidan yahay in maalintaas la weyneeyo jumcadu maadaamay tahay ciiddii isbuuca muslimiinta ciiddii isbuuca ee muslimiinta maadaamay tahay inaysan muslimiintu ku xeeldheeraanin weynaynteeda sida yuhuudigu u weynaysay sabtida wayukrahu waxaa la kahdaa ifraadu sabt maalinta sabtidana in soon lagu keliya waa makruuh oo keligeed la soomo maxaa yeele nebiga calayhi salatu salaam arrinkaa wuu reebay sida ku sugan tirmidi iyo khayrkiiba laa tasuumuu yowma asabti ila fii ma fturida calaykum maalinta sabtidaha soominu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa wixii laydinku farad oo soonkii waajibka ahaa mooyaane marka culimmadu xadiidkan waxay ku xambaareen nahyiga uu ku dhacayo ifraad sabtida soonkeeda ma aha waxa nahyigu ku dhacayo waxaa weeye keliyeeliddaa sabtida in lagu keliyeelo xikmada ku jirtana waxay dhaheen culummadu waa maalin ay yahuuddu weynayso saa darteed ayaa lanaga reebay inaan keligeed soonno amaa in sabtida uu maalin ka horraysa uu soomo maalan jumcada hadduu soomo sabtidana uu soomo waxaa weeyaan karaahadii u ka baxaya karaahadii jumcada eh, iyo karaahadii sabtida in lagu keligeeda soonka labada u ka baxaya kadalik hadduu soomo sabti iyo axad karaahadii u ka baxaya waayahay laakiin nabig ala sl slam ma nahiyin in sabtida la soomo xataa haddii soon uu ka horreeyo ama uu ka dambeeyo nahyigu taas loogama jeedo maxaa yaele qofka soomaya maalan ayaamulbidadka wuxuu waafaqi karaa sabti qofka maalin la soomaya maalin la afuraya waxaa laga yaabaa in soonkiisu ku dhaco sabti walaabudda inuu ku dhacana dee taasina wax nahyiga ku soo arooray ma jiro waayahay bale nabiga calayhi salatu asalaam waxaa ka sugnaa siduu nasaa-i inuu soomi jiray maalinta sabtida iyo maalinta axadda maalmaha u badan uu soomi jiray nabiga calayhi isalaatu wasalaam waayo wuxuu dhihi jiray waa maalmood oo mushrikiintu ay weyneeyaan ciid u tahay marka waxaan jeclaha inaan khilaafo waxaa kale oo makruuh ah in la soomo sanadkoo idil haddii laga reebo ciideynkii iyo ayaamutashriiqii ciidilfidriga ciid aladxiya iyo ayaamu tashriiqi oo ahaa maalmaha saddexda ee ka dambeeya ciid aladxaa kooiyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka bisha dilxija iyo labada ciidood markii shantaa laga reebo cusho sanadkoo dhan qofkii inuu soomo asagoon maalin afuraynin shantaa marka laga reebo waa makruuh oo qofkiiba makruuh noqonaya waa qofkii dhib ka cabsanaya inuu dhib soo gaadho naftiisa amaba ehelkiisa ama xaq lagu lahaa ehelkiisa ku lahaayeen maalan ama carruurtiisa uu shaqaysanay inuu ka tago inuu markaa ku gaboodfalo ama ka gaabiyo xaqaas makruuh buu noqonaya taasina waxaa daliil u ah xadiidkii imaam bukhaari wariyey nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu walaaleeyey salmaan alfarisi abudarda radi allahu tacaala canhuma dabeetna salmaan ba wuxuu soo booqday abudarda wuxuu arkay xaaskiisii umu darda oo mutabadilatan macnaha aan isqurxinaynin oo waxaa weye dhar iska dharkii shaqadu iska iska qabta markaasa wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay waxay tidhi walaalkaa adduunyada waxuu ku faraya ma jiro adduunyada waxba ku fari maayo salmaanba marka wuxuu ku yidhi abudardaa yani wuxuu arkay abudardaa oo maalin walba soomaya habeen walbana qiyaamuleyl u taagan habeenkoo idil qiyamuleyl u taagan maalin walbana uu soomaya markaas abudardaa wuxuu ku yidhi salmaan salmaan baa ku dhahaya ina lirabbika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan walijasadika calayka xaqan faacdi kuli dii xaqin xaqa war ehelkaagu xaq bay kuu leeyihiin rabbigaagana xaq buu kuu leeyahay jidhkaagana xaq buu kuu leeyahay waxa weeye mid kasta xaqiisa sii oo soon oo afur oo qiyaamuleylka tuko oo seexo oo ehelkaaga u tag oo mid kasta xaqiisa sii dabeetna abudarda radi allahu tacala canhu ayaa nabigu u tegey calayhi salatu wasalaam uu u sheegay arrinkii salmaan uu ku yidhi dabeetna nabig alayh slam sidii uu abudardaa uu salmaan ku yidhi ayuu nabig alayh slam ku yidhi hadalkii uu salmaan yidhi unbuu yidhi nabig alayh salaam marka taas waxaa laga qaatay in sawmu addahri ay makruuh tahay qofkii dhibka looga cabsanayn ehelkiisa inuu dhib u geysto laakiin qofkii ehelkiisa aan dhibaynin naftiisana dhib uusan ku ahayn sunno ayuu u noqonaya mustaxab ayuu noqonaya waaya maxaa yeeley wuxuu soo gelaya cumuumaadkii axaadiidtii ku tilmaantay soonka fadaa'il fara ayuu soo gelayaa wuxuu yidhi wayukrahu waxaa la kahdaa ifraad اljumcati jumcada in lou keli yeelo sabti sabti in lou soon soomu dahri sanadka oo la sooma khayril ciidi markii laga reebay ciidda iyo wtashriiqi iyo tashriiqi makruuh waa makruuh liman qof buu makruuh yahay khaafa bihi oga cabsaday soonkaa dararan dhib aw mase fawta xaqin xaqka tegitaanka mustaxabun wuxuu sunno u yahay ligayrihi qof aan dhib ka cabsanayn ama xaq inuu ka tagaan ka cabsanayn waman qofkii talabasa guda galaa bisawmi taطawucin soon sunno ah aw amase salaatihi salaadii taطawuca guda galaa falahu qaطcuhumaa wuu goyn karaa walaa qadaa wax qalla ahna laguma leh waayahay wuxuu ku yidhi qofkii soon sunno ahaa gudagala ama salaad sunnaha gudagala wuu jari karaa labadaba soonkii sunnahaana wuu jari karaa salaaddii sunnahaydna wuu jari karaa waxaa weeye qallana laguma leh waxaa arrinkaa daliil u ah soonka xadiidka nebigu yihi salى اllahu alيه waslm asaa'imu اlmutaطawicu amiiru nafsihi in shaءa saama wain shaء afطar qofka sooman ee mutaطawica ah bimacnaa soonka ku samafalaya waxaa weeye naftiisa asagaa maamula hadduu doonana wuu soomi hadduu doonana wuu afuri salaadana soonka ama looga qiyaas qaatay cibaadaadka nawaafishoo dhanna waa sidaa ee sunnaha ah ee waajibka ahayn qofkii uu ka bixi karaa markii laga reeba xajka iyo cumrada xajka iyo cumrada ayaga qofka mar hadduu gudo galo kama bixi karo waatimu alxaja walcumrata lilaah buu ilaha laakiin waa makruuh qofkii inuu cibaado intuu gudo galo cibaado sunno ah inuu jabiyo salaad sunnaah intuu gudo galo inuu iska jabiyo waa makruuh waaya bilaa cudur wax cudurdaar hadduusan jirin laakiin hadduu cudurdaar jiro makruuh ma noqonayso culamada qaar baaba xaaraamaynaya qofkii soon sunnaha hadduu guda galo salaad sunnaha inuu ka baxo sida imaam maalik waayahay wuxuu yidhi waman talabasa qofkii guda galaa biqadaa'in qallo xaruma waxaa ka xaaraana calayhi dushiisa qaطcuhu inuu soonkaa uu gooyo in kaana hadduu yahay qallahaasi cala alfawri degdeg hadduu yahay wa huwa qallihii degdeg ah waxaa weeye soomu man qof soonkii tacadaa ku xadgudbay bilfiri afur wakada waxaa la mid ah in lam yakun hadduusan ahayn soonkii qallaha ahaa cala alfawri degdeg hadduusan ahayn fi lasaxi wejka asaxnimada badan haddaan qabanno bee lam yakun waaba inuusan ahayn qofkii tacadaa mid ku xadgudbay bilfiri afurkii waxaa xaaraanuu yidhi qofkii soonkaa qallaha gudagalay inuu jaro haddii qallahaasi uu yahay degdeg oo qallaha degdega ah waa maxay waa qofkii soonkii ramadaan jabiyey bilaa cudur yani uu ku xadgudbay afurkii maalin ramadaan ayuu bilaa cudur asagon wax cudurdaar aan haysanin ayuu iska afuray qofkaasi uu ku xadgudbay afurkii qallahana waxaa lagu leeyahay degdeg inuu soo qallayo qofkaa haddaba qallihii ma jabin karaa mar hadduu soonkii qallaha gudo galay ma ka bixi karaa oo ma jabin karaa maya waa xaaraan inuu jabiyo kaasi khilaaf kamaba taagnaba haldo fiirso masaladan hore wax khilaafa ka taagan ma jiro maxaa yeele qofkan soon farad ah ayuu guda galay inuu ka baxana wax cudurdaara kuma le marka waxaa waajib ku ah inuu soonkii dhammaystiro waxaa kaloo la midu ku yidhi mualifku haddii qallihii uusan degdeg ahayn oo qallahaan degdeg ahayn waa maxay waa qof cudurdaarku afuray bishii ramadaan ayuu xanuunsaday dabeetana uu iska afuray ilahi baa u ruksay inuu afuro marka qallihiisu degdeg ma ah cala alfawri ma ah wakhtigii uu jaanis helo ayuu soo qallayn karaa laakiin kaa hore sida wakhtiga u horreeya u helaa bisha shawaal bilowgeedaba maalinta ciiddi wixii ka dambeeya inuu soo qallaya ma dibdhigi karo haduu sii dibdhiga xataa waa xaaraan kaa yani bilaa cudur ku afuray kan laakiin bi cudur ku afuray dib buu yardhigi karaa oo ramadaanka kale inuu ku soo gelin ayuun baa laga rabaa haddaba qofka asaga ah Ehm, eh, waxa wey cudurdaar ku soo afuray soon qallo ahana ehm, waxa wey gudo galay oo soonka soo qallaynaya asna waa un la mid oo ma jebin kara wey isna ma jebin karo lakiin asaga khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jira oo asax khilaafkiisa wuxuu leeyahay qowl ka soo horjeeda wuu jebin karaa xaaraan kama ah maxaa yaele qofkan asagaa gudo galay soon ehm, degdeg aan looga rabin marka waxa weye dib wuu ka soo qallayn karaa marka wax dhibaa male u leeyahay laakiin sida raajixa ah mar hadduu guda galo soonkii waajibka ahaa ee qallaha ahaa waxaa laga rabaa inuu dhammaystiro wuxuu idhi waman talabasa qofkii guda gala bisawmi tadawucun soon sunno ahaa oo masasalaatin salaadis falahu qadcumaa wuu goyn karaa walaa qadaa wax qallahan laguma leey waman talabasa qofkii guda gala biqadaa'in soon qalla ah xaruma calayhi waxaa ka xaarana qadcu inuu jaro in kaana hadduu yahay soonka asaga cala alfuri degdeg hadduu yahay huwa asagu soomu man qof soonkii wa yatacadda ku xadgudbay bilfidri afurkii wakadaa saas waxaa la mid ah oo ay xaaraan tahay inuu soonkii gooyo in lam yakun hadduusan ahayn soonkii qallaha cala alfawri degdeg uusan ahayn fi lasaxi baa lam yakun waaba inuusan ahayn tacadda mid ku xadgudbay bilfidri afurkii waaya kitaabulictikaafi ictikaafkii kitaabkiisi weeye ictikaafku luqatan waxaa weeye allubthu nagaansho weeye wاlmunaazamatu cala الshay shay in la laazimo khayr ha ahaado ama shar ha ahaado ayaa loo yaqaanaa luqatan ictikaaf walidalik bu ilahi yidhi markuu ka warramayay nebi ibraahim ma hadihi الtamaahiilu alatii antum laha caakifuun maxay tahay asnaamtan aad u nagaanaysaan oo naftiina aad u xabaasaysaan waaya luqatan haddaba wa kaas sharcan waxaa weeye allubthu fi اlmasjid masjidkii in lagu nagaado min shaksin makhsuusin shaksi gaar ahana uu ku nagaado biniyatin niyana uu ku nagaado arkaantii soonka halkan ku idin rugniga koowaad waxa wey allubtu in la nagaado wey rugniga labaadna waxa weye fi lmasjid masaajidka in lagu nagaado rugniga saddexaadna waxaa weeye min shaksin waa muctakifkii makhsuusin marka lagu leeyahayna waxaa loo jeedaa qof muslim ah oo mumayis ah oo xadadkii akbarka ahaa ka daahir ah ayaa looga jeedaa muslim mumayis aahiran cala alxadiid alaكbar biniyatina waa rugniga afraad in nagaanshahaas masjidka lagu nagaanayo uu ku dhaco biniya afartaas rukni ayuu leeyahay ictikaafku wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala huwa ictikaafkii mustaxabun mid sunnaah weeye kula waktin wakti walba wa fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana ramadaan ka mid ah ayaa afضal uu sii fadli badan yahay oo muxuu sii fadli badan yahay liطalabi leylaة اlqadri habeenkii sharafta badnaa ee laylatulqadarka ahaa dalabkiisa ama raadintiisa awgeed ictikaafku waa cibaado sunno ah waajibna ma noqoto ilaa inuu qofka ku nadro mooyaan wakhti walbana qofki inuu masjidka ku ictikaafo ama ramadaan iyo khayrkiiba waa sunno culammadan arrinkaa way isku waafaqsan yihiin maxaa yaele adilada ku soo aroortay ictikaafka waa mutlaq laakiin wuxuu sii fadli badan yahay tobanka dambe ee bisha ramadaan maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sida saxiixayn ku sugan wuxuu ictikaafi jiray tobanka dambe ilaa ilaahay uu ka oofsaday subxaanahu wa tacaala dabeetna zawjaadkiisii way ictikaafi jireen nabiga kadib oo tobankaa dambe ictikaafi jireen xikmada loo ictikaafiya tobanka dambena waxaa weye lialabi leylat اlqadr leylat اlqadarka raadintiisa maxaa yeele leylat اlqadarku waxay ku jirtaa waxay ku jirtaa tobanka dambe ee bisha ramadaan waana habeen fadli badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inay ka khayr badan tahay kun bilood waxaana lagu raadinaya dabcan salaad iyo qur'aan akhris iyo dikri iyo duco iyo qiyaamuleil ayaa markaa habeenkaa lagu noolaynayaa waaya nabigu wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam man qaama leylaة اlqadri iimaana واxtisaaban غufira lahu ma taqadama min denbi qofkii qiyaamuleil la yimaada habeenka leylat اlqadarka ah iimaanan asagoo ilaahay subxaanaه wa tacala rumaysan واxtisaaban asagoo ajr ilahay ka raadinaya dembigiisa hore ayaa loo dhaafaya wamaylu shaaficiyi imaam shaafici wuxuu u janjeeraa oo u iishay raximah اllahu tacaala ilaa annaha leylat اlqadarku inay tahay leylaة اlxaadi aw الثaaliث والcishriin habeenka koob iyo labaatanaad ama habeenka saddex iyo labaatanaad alimaam الshaafici raximah اllahu tacaala wuxuu qabaa leylat اlqadarka habeenka ugu rajo badan arja leylatan inay tahay habeenka koob iyo labaatanaad ee bisha ramadaan ama habeenka saddex iyo labaatanaad wuxuuna u soo deliishaday axaadiid ku sugan saxiixaynka ama saxiix muslim in habeenka koo iyo labaatanka ay tahay wuxuu u soo deliishaday xadiid abu saciid alkhudri uu wariyey xadiidka waxaa ku sugan nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam waxaa tusay habeenka leylatulqadarka inay tahay habeen tiro isdheer ah oo isla markaas subaxeeda aan ku sujuudayuu yidhi dhoobo iyo biyo dabeetna nabig alayh slam habeenkii ko iyo labaatanaad ayuu waa bariistay oo salaaddii subax u soo kacay cerkii da'ay dabeetna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka baxay asaga oo wejigiisii iyo sankiisaba biyihii iyo ay taabteen muttafaqun caleyh xadidkaa saxiixayn ku sugan yahay maxaa yeele masjidka nebiga alayh salaam wuxuu ahaa geetimireed iyo dogob iyo laamo ayaa laga sameeyey ma e, sida masaajideen oo kale shub iyo dhagax ma marka biyaha wuu soo deynayay walidali buu nabig ala slam meeshuu ku sujuudayey ayaa dhoobo noqotay marka jabhadiisii iyo sankiisiiba dhoobadii baa raadaysay habeenka ko iyo labaatanka daba xadiikaas uu soo deliishaday habeenka saddex iyo labaatankana wuxuu u deliishaday xadiid cabdillaahi ibnu unays wariyey in nabiga calayhi salat slam uu yidhi waxaa litusay laylatulqadarka dabeetana waa lailowsiiyey dabeetana waxaan e, litusay aniga oo subaxeeda ku sujuudayay biyo iyo dhoobo dabeetana habeenkii saddex iyo labaatanaad ayuu roob noo da'ay buu yidhi dabeetana nabig alayh salat slam baana tujiyey waxaan ku arkay buu i jabhadiisi iyo sankiisaba biyihii iyo dhoobadii nabig ala slam uu tilmaamay xadika muslim baa wariyey marka labada xadii buu imaam shaafici u cuskaday inay habeen koy labaatanaad iyo saddex labaatanaad ay ugu rajo badan tahay leylat qadarki arrinkaa waxaa ku khilaafay imaam shaafici jumhuur culamaa culamada badankood waxay qabaan in leylatulqadarku ay tahay habeenka toddobiyo labaatanaad arjaa leyla inay tahay habeenka lagu rajo badan yahay waayahay waxayna soo deliishadeen axaadiid iyo aahaarba ayagu laftooda soo deliishadeen ubay ibna kacab ayaa ku dhaaran jiray inay habeenka toddobiyo labaatanaad tahay waayahay calaa kulli xaal waxaa looga baahan yahay qofka inuu ku dadaalo tobanka dambe o dhan leylatulqadarkii gaar ahaan habeenada tirada isdheer inuu maaragtay juhdiga sii laban laabo sida nabiga alayh slam ba ka sugnaatay wuxuu idhi wainamaa yasixu اlictikaafu ictikaafkii wuxuu ku asaxayaa un fi lmasjidi masjidkii wاljaamicu masjidka jimcada lagu oogaya ayaa awlaa sii mudan halkan mualif wuxuu ka gudagelayaa arkaanta ictikaafka arkaantii ictikaafka ayuu ka gudagelayaa ictikaafka wuxuu leeyahay afar rugni masjid lubthi niyo iyo muctakif masjid waa meeshii lagu nagaanayay inuu masaajid ahaato lubthi nagaansho waa in la hela niyo waa inuu qofkii niyeystaa ictikaafkii muctakif iyo qofkii ictikaafi oo shuruud leh intaba halkan mualifku ku eh, faahfaahin doonaa wuxuu yidhi wainamaa yasixu اlictikaaf ictikaafkii wuxuu ku asaxaya fi lmasjid masaajidka wاljaamica wala masjidka jumcada lagu ogeeya ayaa sii mudan ictikaafku masjid buu ku asaxaya waa rukniga koobaadoo meel aan masjid ahayn laguma ictikaafi karo gurigaa kuma ictikaafi kartid meel waxaa weeye aan masjid ahaynoo waxaa weye laiskaga tukado laakiin laguma ictikaafi karo maalaha de masallayaadka dadka ay ku tukadaan ee masaajidka aan ahayn ee waqafka aan ahayn laguma ictikaafi karo waxaana sii mudan in lagu ictikaafo masjid jumcada lagu ogayo si qofkii uun ugu baahan maalinta jimcaha in uu jumcadii u baxo oo bixbixitaankiisu u yaraado wuxuu ihi waljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye annahu shaaniya laa yasixu inuusan ansaxayn ictikaafu imra'atin haweeney inay ku ictikaafto fii masjidi beytiha gurigeeda masjidkiisa wa huwa masjidka gurigeedu waxaa weeye almuctasilu meeshii laga dheeraaday almuhayau ee loo diyaariyey lisalaati salaad loo diyaariyey masaladan waxay daba socotaa masaladii hore ee ahayd rukniga koobaad ee ictikaafka masjidka gabadhii kuma ictikaafi kartu gurigeeda masjidka ku yaalla waa meesha gabadhu ay u qoondaysay inay salaadda ku tukato isla markaana wax kale laguma sameeyo waa laga fogaaday oo waxyaabo kale laguma qabto meeshaas waa meel masallo ah oy u xidhay salaadda lama seexdo waxba laguma karsado laguma sheekaysto waa lagu cibaadaysta on ma lagu tukadaa masallaha yarka haddaba gabadha gurigeeda ay ku samaysatay ma ku ictikaafi kartaa maya kuma ictikaafi karto khilaaf baa ku jira lakiin qowlka jadiidka waa saas qadiim baa meesha ku jira wuxuu leeyahay way ku ictikaafi kartaa qowlka jadiidka wuxuu soo deliishaday wuxuu yidhi maxaa yeelay meeshani masjid lagu tilmaami mahayo masjid ma aha maxaa waa la bedeli karaaba wax kalaaba laga dhigi kara haday doonto gabadha meesha way ka rari kartaa masalixeedu meel kale ku samaysan kartaa meeshaana kijiy ka dhigan kartaa ama waxay doonto ama qol kale ka dhigan kartaa marka mar haddii lagu tasarufi karaaba masjid ma aha masjidku waa meel waqafa oo aan la bedeli karin midda kale aswaajtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku ictikaafi jireen masjidka haddii ay bannaan tahay inay guryahooda ku ictikaafaan way ku ictikaafi lahaayeen taasaana u mudnaan lahayd waayahay wuxuu walow cayana haddii uu magac dhabo ama uu cayimo almasjid alxaraam masjidkii xaraamka ahaa fii nadrihi lictikaafa nadarkiisa ku nadary ictikaafka tacayana wuu caynoobayaa wakada waxaa la mid a ah masjid lmadiina masjidkii madiina la mid ah walaqsaa masjid alaqsaa baa la mid ah hadduu labadaaba uu cayimo oo nadarkiisa ku cayimo oo ku nadarayey way waajibayaan filadhari qowlka adarka haddaan qabano wayaquumu wuu qumayaa ama wuu gelayaa almasjid masjid xaraamkii wuxuu gelayaa maqaamahumaa labadaa kale booskoodii buu gelayaa waa masjid اlmadiina iyo masjid اlaqصى walaa cagsa taa cagsigeedna ma dhacayso oo macnaha labadaa masjid aqsa iyo madiine maqaamu اlmasjid اlxaraam ma gelayaan wayaquumu masjid اlmadiina masjid اlmadiina wuu gelayaa maqaam alaqصى masjid alaqصى maqaamkiisa wuu geli karaa walaa cags cagsina ma jiro aqsihii masjid اlmadiina maqaamkiisii ma geli karo mualifku markuu inoo soo sheegay in rukniga ictikaafka ee uu yahay masjid ayuu halkan ku tilmaamayaa masaajiddii miyay kala mudan yihiin saddex masjid markii laga reebo masaajidda kale ma kala mudno masjid masjid ka fadli badan ma jiro markii laga reebo masjidka jaamica jumcada lagu oogay uu ka awlaysan yahay kan aan jumcada lagu ogeyn siduu mualifku soo sheegay laakiin masaajidda kale way siman yihiin hadduu ku nadro masjid aan ahayn saddexda masjid almasjid alxaraam almasjid almadiina almasjid alaqsa masjid aan ahayn hadduu ku nadray ictikaafkiisu dhaho ilaahay waxaan ugu nadray inaan masjid jaamica aan ku ictikaafo masjid jaamica hargeysa maalan wuxuu ku ictikaafi karaa masjidka calimataan oo uu bedeli karaa waxaa weeye masjidkii maay labada masjid ma kale adli badno labada masjid ma kale fadli badno laakiin saddexdan masjid ee masjid alxaraam iyo masjid alaqsa iyo masjid almadiina saddexdaa haddii uu ictikaafka ku cayimo way aynoobaya hadduu ku nadro maalan in uu ku ictikaafi masjid alxaraam waajib ku noqonaya masjid alxaraam inuu ku ictikaafo haddii uu ku nadro inuu masjid alaqsa ku ictikaafayo waajib ku noqonaysa almasjid almadiina saasoo kale saddexda masjid haddaba way caynoobayaan haddii lagu xadido maxaa yeelay fadiilo gooniy leeyahy saddexda masjid nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam sida ku sugan saxiixaynka salaatun fii masjidi haada hal salaad oo lagu tukado masjidkaygan wuxuu u jeedaa masjid almadiina afضalu min alfi salaatin fii ma siwaah ayaa ka fadli badan kun salaad oo lagu tukado masaajidda kale ila masjid اxaram marka laga reebo masjid xaraamka وصلاaة في المسجد الحرام hal saلaad oo tukado mسجid حرaaمka ayaa أفضل min مئaةi صaلاaة في masjidi ayaa ka badan بqل salaadood oo lagu tukado masjidkayga taa waxay ka dhigan tahay masjid الحaraam in uu ka badan yahay بqل كun oo salaadood oo tukado masaajida kale aan ahayn masjid الmadiina iyo masjid الأqصى bal hadda fadligiisa eg waayahay masjid الnabawina kun salaadood oo masaajidda kale ayuu ka fadli badan yahay masjid alaqsana wuxuu u dhigmaa an salaadood oo masaajidda kale ah haddaba saasuu kale fadli badan yahay masjid alxaram baa ugu fadli badan waxaa ku soxga madiina masjid alaqsa baa soo raaca haddii uu ku nadaro masjid almadiina iyo masjid alaqsa masjid alxaram uu ku bedeli karaa oo maqaamkoodii uu geli karaa qofka wuxuu ku nadaray maalan inuu ku ictikaafo masjid almadiina masjid alxaram ku ictikaafi karaa masjid alaqsa buu ku nadaray inuu ku ictikaafo masjid eh, xaraam uu ku ictikaafi karaa walaa cagsi marka ku leeyana weeye haddii uu ku nadaro masjid اxaraam kuma bedeli karo aqsa iyo madiine toona maxaa labadaba ka fadli badan masjid اxaraam baa ka fadli badan masjid اlmadiinena waxa weeye wuxuu geli karaa booskii masjid اlaqsa hadduu ku nadaro masjid اaqsa inuu ku ictikaafo wuu ku bedeli karaa masjid اlmadiina walaa cas oo hadduu ku nadaro masjid اlmadiina kuma bedeli karo aqsa hadduu madiine ku nadaro aqsa kuma bedeli karo maxaa yeelay ka fadli badan qaacidada si guud haddii aan usoo ururino waxaa weeye saddexda masaajid ee kale fadliga badan ka afdalka ah hadduu ku nadaro mafduulkii ku bedeli maayo kii mafduulkaa ah kuma bedeli karo laakiin kii mafduulka ah haddii uu ku nadaro kii afdalka ah ee faadilka ee ka fadli badnaa uu ku bedeli karaa ah, markii aan soo ururino saasay noqonaysa wuxuu idhi walasaxu asaxu waxaa weeye annahu shaaniya yushtaradu in la shardiyo fi lictikaafi ictikaafkii lubthu qadrin qadar nagaanshihii yusamaa lagu magacaabo cukuufan nagaansho waqiila waxaa lihi yakfi waxaa ku filan muruunu maritaan bilaa lubtin nagaansho la'aan waqiila waxaa lihi yushtaradu waxaa la shardigaa muktu yowmin muktu naxwi yowmin maalin wax u dhow in lagu nagaado masjidkii ayaa la shardigaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii labaad oo ahaa nagaanshihii wuxuu yidhi haddaba ictikaafka waxaa loo shardiyaa qadar lagu magacaabo cukuuf nagaansho lagu magacaabo inuu masaajidka ku nagaado qofkii lubt qadri yusama cukuufan waa inuu masjidkii ku xasila qofkii ictikaafayey qadar lagu magacaabi kara nagaansho qadarkaasna curfiga loo daayay yani haddaba kuma fillo qofkii inuu maro masjidki isagoon ku nagaani inu masaidki agga intuu ka soo galo xagga kale ka baxo intaa ictikaaf lama dhaho shardi maa inuu saacado badan ku nagaado laakiin waa inuu ku nagaado fawqa qadr zamani طumaaniina zamanka طumaaniinada rukuucda iyo sujuudda qadarkeeda wax ka badan waa inuu ku nagaadaa masjidka waay haddii qofka hal mirir maalan hal mirir hadduu masaajid ku nagaado ictikaafuu noqon karaa soddon second bal ee toban second hadduu masjidka ku nagaado ictikaafuu noqon karaa waaya qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay waxaa shardi ah qofki inuu maalin wax ku dhow ku nagaado maxaa wax maalin ka yar dee ictikaaf laguma tilmaami karu leeyahay lakiin qowlkaasi waa marjuux walaصaxu waxa wey annahu yushtardu in la shardiyo fi ictikaafi ictikaafkii lubtu qadrin qadar nagaanshihi yusama lagu magacaabo cukuufa nagaansho waqiila waxaa lyakfi waxaa ku filan muruuru maritaan bila lubti nagaansho la'aan waqiila waxaa lyushtardu waxaa la shardiyaa muktu naxwi yowmin maalin wax ku dhow in lagu nagaado masjidka wayanqul wuxuu ku burayaa ictikaafkii biljimaaci jimaac buu ku burayaa wa adharu laqwaali aqwaasha kan ugu xoog badan waxaa weeye ana almubaasharata in gabadhii lala baashiro bishahwatin shahwa lagula baashiro kalamsin sida taabashadii iyo waqublatin dhunkashadii tubdiluhu inay ictikaafkii burinayso in anzala haddii uu biyo dejiyo wailaa haddii kale uusan biyo dejinin falaa ka buri mahayo ictikaafkii halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku waxyaabihii burinayey ictikaafka waxyaabaa ictikaafka burinaya ilaa toddoba shay ayay culimmadu gaadhsiiyaan laakiin mualifku halkan wuxuu ku sheegay labo ka ah qaar kalena dibbuu ka sheegi doonaa oo fasalkan akhirkiisuu ku sheegi doonaa arrinka koobaad hadda waxaa weeye jimaaca ictikaafka waxaa burinaya jimaac iyo mubaasharo bishahwa oo maca alinzaal mubaashara maca alinzaal iyo junuun waalidii iqmaa qofkii inuu koomo galo sukri inuu sarkhaamo xayd gabadhi inuu ka iyo qofkii masjidka inuu ka baxo bilaa cudrin alkhuruuj min almasjidi bilaa cudrin toddobadaa shay ayaa ictikaafkii burinaya arrin koobaad waxa wey waa jimaaca hadduu ninkii jimaac sameeyo isagoo og inuu xaaraanka yahay jimaacaasi markuu ictikaafayo xusuusanna ictikaafkiisii ama masjidka ku jimaaco dhexdiisa ama meel masjid ka baxsan ha ku jimaacee waxaa weeye markuu maalan u baxo liqadaa'i xaajatin xaajo gudashadeed waxaana taa daliil u ah qowlka ilahi uhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarkii hala baashirin idinkoo masaajidda ku ictikaafaya midda kale jimaacaasi wuxuu ka hor imaanaya cibaadada ictikaafka kaasi haddaba waa mubطilkii koobaad mubطilka labaad waxaa weeye almubaasharaةu bishahwa gabadhii inuu kula baashiro shahwo mubaasharo waxa weeye labadooda jir inay istaabtaan shahwo ay isku taabtaan marka mubaasharadaas tusaale mualif inoo keen wuxu uhi kalamsin sida taabashadii oo kale wa qublatin dhunkashadii oo kale haddii uu shahwo ku dhunkado ama uu ku taabto ictikaafkiisii wuu jabayaa in anzala haddii uu biyo dejiyo laakiin hadduusan biyo dejinin ictikaafkiisii ma jabayo ictikaafkiisii ma jabayo waaya wuxuu idhi wayabطل wuxuu ku jabaya bu biاljimaaci jimac waadharu اlaqwaali aqwaashka ugu xoog badan waxa way an almubaasharata taabasho bishahwatin shahwa lagu taabto gabadhii kalamsin sida lamsiga ama taabashadii wey qublatan iyo dhunkashadii tubdiluhu inay jebinayso ictikaafki in anzal hadduu biyadejiyo wa ilaa haddii kale uusan biyadejinin falaa ictikaafkiisii mubaasharadaasi ma jebinayso walow jaamaca haddii uu gabadhii jimaaco naasiyan asagoo ilowsan ictikaafkii faka jimaaci saa'imi saa'imkii hilmaansanaa soonkiisa ayuu la mid yahay wuxuu ku yidhi qofkii muctakifka ah haddii uu jimaac ku dhaco asagoo markaa ictikaafkii ilowsan wuxuu la mid yahay jimaacaasi sida qofkii soomanaa jimaacuu ku dhacayay asagoo soonkiisii hilmaansan hore waxaan usoo tilmaanay qofka saa'imka haddii uu jimaac ku dhaco asagoo soonkii hilmaansan inuu soonkiisii jabayn kan muctakifkana waa uu la midoo hadduu ictikaafkiisii hilmaamo markaa jimaac ku dhaco waxaa weeye sida muctamadka ah ictikaafkiisii ma jabayo walaa yaduru ictikaafkii dhib u keeni maayo aلtaطayubu inuu cadar marsado watasayunu inuu isqurxiyo wاlfiطru inuu afuro bal hase yeeshee yasixu waxaaba asaxaya ictikaafu leyli habeenkii inuu ictikaafo waxdahu keliga halkan wuxuu ku tilmaamaya waxyaaba ictikaafkii waxba aan yeelaynin waa taayubki qofkii inuu cadar marsado muctakifka cadar uu marsan karaa waxaa la waxyaabahan dawaaci ljimaac waxyaabaha jimaaca maaragtay qofka ugu yeedha tadayubkii iyo tasayunkii inuu isqurxiye iyo inuu maydha iyo inuu shaarubaha iska jaray iyo dhar quruxsan xidha iyo waxyaabahaasoo idil waa waxyaaba u bannaan qofkii muctakifka ahaa ictikaafkiisiina waxba ma yeerayo maxaa nabig alayh sala slam lagama warin in waxyaabahan iskaga tegi jiray ama uu faray in asxaabtu iskaga tagaan walaslu alibaaxa waayahay sidoo kale waxaa bannaan qofkii muctakifka ahaa inuu afuraado inuu soomanaado shardi ma ah bal ee waxaaba asaxaysu ku yidhi qofkii inuu ictikaafo habeen keligii habeen keliya inuu ictikaafo ayaa bannaan oosan maalinba ictikaafinba habeen keliya inuu ictikaafo way bannaanta habeenkiina maaha maxalu soom sidaad ogtihiin waayahay wuxuu idhi walow nadara haddii uu nadaro qofkii muctakifka ahaa ictikaafa yowmin maalin inuu ictikaafo maalintaasoo huwa asagu fiihi maalinta dhexdeeda saa'imun uu sooman yahay lazimahu wuu ku waajibayaa walow nadara hadduu nadaro an yactakifa inuu ictikaafo saa'iman asagoo sooman aw amase yasuuma inuu soomo muctakifan asagoo ictikaafsan lazimaahu labaduba way ku waajibayaan soonkii iyo ictikaafkii walaصaxu waxaa weeye wejka asaxnimada badan wujuubu jamcihimaa jamci الsawmi واlictikaaf soonkii iyo ictikaafkiiba inuu jamciyo ayaa markaa waajib ku noqonaysa wuxuu ku yidhi qofkan muctakifka ah haddii uu ku nadro oo nadar ku maro inuu ictikaafo maalin uu sooman maalin uu sooman yahay inuu ictikaafo waajib buu ku noqonayaa markaa inuu ictikaafo maalintaa uu sooman yahay lazimahu lictikaafu yowma soomihi maalintaa uu sooman yahay waa inuu ictikaafaa ma asaxaysa haddaba inuu ictikaafo maalin uusan soomanayn maadaama uu ku nadray uu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray ama ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan ictikaafo maalin aan soomanahay waxaa weeye waxaa waajib ku ah markaa inuu ictikaafkiisu dhaco maalin uu sooman yahay mana banaana inuu kala geeyo ictikaafkii iyo soonkii taas bilaa khilaafi wayaan u fiirso masaladan hore khilaafi kuma jiro ictikaafkii iyo soonkiiba maadaama uu sife iyo mawsuuf iskaga dhigay oo uu waxaa weeye soonkii oo sife uga dhigay ictikaafkii ictikaafa yowmin huwa fiihi saa'im jumladan huwa fiihi saa'im waxaa weeyaan mubtado iyo khabar haddaba jumladaas mubtadaha iyo khabarka waxay dhacayaan fii maxalli jar sifat اlyowm yowm bay sifa u yihiin macnaha wuxuu qofkani ku nadaray inuu ictikaafo maalin uu sooman yahay waajib ku noqonaysa haddaba inuu ictikaafo maalin uu sooman yahay ictikaaf bilaa soona kama asaxay ictikaaf bilaa soona kama asaxay waa inay ictikaafkii soonkii wada jiraan taasi khilaaf male suurada hore wataas suuradda dambena waxaa weeye wuxuu ku nadaray inuu ictikaafo maalin inuu ictikaafo asagoo sooma saa'iman waa xaal u fiirso an yactakifa saa'ima xaala kowniya saa'ima ama inuu soomo muctakifan asagoo ictikaafsan muctakifka waxay noqonaysaa xaal ayadna lazimaahu damiirkaas mutanaaha wuxuu u laabanaya ictikaafkii iyo soonkii macnaha ictikaafkii iyo soonkii labadaba ku waajibayaan laakiin tan dambe khilaaf baa ku jira inuu jamciyo walasaxu wujuubu jamcihima inuu jamciyo mawaajiba waa waajib buu ku leeyahay sida asaxa ah ee qofkan wuxuu ku nadray in uu ictikaafo asagoo sooman ama uu soomo asagoo ictikaafsan wuxuu idhi ilaahay waxaan ogu nadray in aan ictikaafo anigoo sooman ama ilaahay waxaan ogu nadray inaan soomo anigoo ictikaafsan labadaa xaaladoodba waxaa waajib ku noqonaya soonkii iyo ictikaafkii labada waajib bay ku noqonaya maadaama ku nadray ma jamcinayaa khilaaf baa ku jira tii hore khilaaf ma jira lakiin tan khilaaf baa ku jiro maadaama xaal ay tahay khilaaf baa ku jira tii hore sifa ahayd laakiin qowlka asaxa waxaa weeye in jamcigooda uu waajib yahay ictikaafkii iyo soonkii oo uuna kala geyn karin waa inuu ictikaafa maalin uu sooman yahay waa inuu ictikaafaha maalin uu sooman yahay ama waa inuu soomaa maalin uu ictikaafsan yahay waaya qowlka labaad ee khilaaf asax wuxuu leeyahay shardi maaha inuu jamciyo maxaa waa laba cibaadoo kala duwan qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay suurada koobaad inuu jamciyo ayaa waajib ah suurada labaad laakiin ma waajibayso inuu jamciyo oo waxaa weeye markuu leeyahay an actakifa saa'iman waxaa waajib ku ah markaa inuu soonkii ictikaafka uu jamciyaa maxaa yeelay ictikaafku wuxuu sunno yahay qofka sooma laakiin markuu ku nadaray inuu soomo asagoo ictikaafsan waajib ma aha inuu jamciyo maxaa yeelay ictikaafkii sunantiis ka mid maha inuu soomo qofkii sunantiis ka mid maha qofkii inuu soomo waaya wuxuu yidhi walow nadar haddii qofkii ku nadaro ictikaafi yowmin maalin ictikaafkeed huwa isaguba fiihi maalintaa saaiman uu sooman yalzima ku waajibaysa walow nadar hadduu ku nadaro an yactakif inuu ictikaafo saa'iman aw mase yasuumu inuu soomo muctakifan asagoo ictikaafsan lazimaahu labada way ku waajibayaan wal asaxu waxaa weye wujuubu jamcihima in inay waajib tahay soonkii ictikaafki wallahu tacala aclam wsala allah waslama cala nabiyina moxamed